qaa'ima nabiga ilaahay wuxuu khudbayn jiray asagoo taagan yowma aljumcati maalinka jumcada ah fa jaa'ad waxaa timid ciirun kolanyaa timidoo min ashaam ciirkuna waa geela wada weeye alaabtii badeecada wada geel baa yimid iyo awr min ashaami shaam ka timidoo xaggaas iyo shaam ka timidoo markaa badeecay iyo raro wada fainfatala annaasu dadkiibaa butaacay oo u gadoomay infatala inqalaba aw insarafa fanfatala annaasu dadkii baa gadoomay ama u yaacay ilayha ila alciiri geeli baa lagu yaacay haddii nin walba yaan badeecadii lagaa dhammaysanin iyo wixii la keenay aan laga horqaadanin xataa lam yabqa ilaa uusan hadhin ila na cashara rajulan labiyo toban mooye nabigoo khudbaynayo mimbarka ku taagan ayaa dadkii dhegaysanaya dareereenoo la yaacoo lagu yaacay badeecadii iyo safarkii soo galay lagu yaacay labiyo toban nin baa ku soo hadhay faunzilad waxaa la dejiyey hadihi اlaayatu aayaddan baa soo degtay allatii fi ljumca ee ku jirta suurat اljumca waidaa ra'w tijaaratan hadday arkaan badeecaya ganacsi aw lahwan ama durbaan la garaacaya ay dareemaan infaduu waa gadoomaya ama u butaacayaan ilayha ila tijaarati wاllahwi watarakuuka waana kaa taga nabi allahu qaa'ima adoo taaganoo khudbo akhrinaya qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaarati wallahu khayru raasiqiin waxaad ku tidhahda waxa alla agtiisaoo khayra ayaa ka wanaagsanoo ka qayr badan badeecadaad ku yaacdeen iyo durbaanka la garaacad udheg raariciseen lahween la sheegahayana waxaa weeye safarka iyo kolonyadu markay soo gasho waxay lahaan jireen durbaan la garaaco laysdareensiiyo in badeeco cusub iyo safar cusub yimid durbaanka sidaas wey waxadaanaahu waxaa kaloo xadiidka qudhigiisa noo tabshay abubakr bn abi shaybata alcabsi oo cumaan walaalkii ah xadaanaa cabdulaahi bnu عن xusayn ibni cabdiraxmaan asulami ood soo maraysa can saalimin can jaabirintii weeye bihada lisnaadi buu milahu ku sheegay qaala wuxuu yidhi marka ninka soo kordho cabdullahi bnu idriisa warasuulullahi yakhtubu walam yaqul qaa'iman warasuulullahi yakhtubu qaa'iman inta cabdullahi bnu idriis muusan sheegine ruwaadda kalaa sheegay wey xadiidka jaabir aan وxadaثnii رفاacة بن hayثم الwاسطي xadaثna khالد yعni الطaxاan khالد بن cabdالlahi الطaxاan الwاسطي الطaxاan waa laqبkiisa ah can xusayn بن cabdالرaحmaan الsulmi can salim بn abi اljacd الأشhci وأbi سufyaan طلxة بن naafic can jaab بn cabdالlaahi qaala kuna maca النabiyi nabigaanu la joognay yowma الجumcati maalin jumca faqadimad waxaa soo gashay suwayqaة badeeca yar baa soo gashay suuq yar baa dilaacay weeye awrtii kolonyada ahayd ee raashinka wada iyo alaabta iyo dharka iyo badeecada loo jeeda suwayqa waa tashiiru suuqin suuqi baa la tashiiriyey marka dee awrtu marka ay wax la furo suuq yar baa meesha ka dhalanaya ayib ama saaqa iyo dhudhunka iyo adinka lagu istaagi baa laga wadaa qaala wuxuu idhi fakharaja annaasu ilayha dadkii baa u baxay suuqi ama awrtii bay u baxeen falam yabqa ma nabiga agtiisa kuma harin ila na rajulan labiyo toban mooyeen ana fiihim aniga jaabir aan ku jiran ka mid ahaa mooye qaala wuxuu uhi jaabir faanzl allahu ilaahay baa soo dejiyey isagoo cananaya muslimiintii waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuka qaa'iman ila aakhiri اlaaya aayadda dhambaadkeeda riwaayada dambe waxay ku dartay in aayadda la dhammeeyey qul maa cinda allahi khayru min allahwi min altijaara wallahu khayru اraasiqiin وxadثna إسmاعيل بن سالم الsائغ أخبرna هuشaym بن بشير السلمي أخبرna xuسaين إذن mutaabacadii hore xadiidkii jaabir in jرير بن cabdالxamيid can xusein la mutaabaceeyo u mutaabaciyey cabdالlah بن idriis الأwdi buu ka waday saddexaad uu soo celiyeyna ariiqa saddexaadna wuxuu ka wadaa in la mutaabici xataa saalimka qudhigiisii saalimka qudhigiisii la mutaabaciya abu sufyaan oo طalx bn naafic uu ku lehan yahay buu ku faa'iideeyey sidoo kale khaalid bn cabdilaahi طaxaanna uu jariir iyo mutaabacaynayo ibni adris alawdi uu mutaabacaynayo ariiqan saddexaad wuxuu keenay hushaym oo asaguna jamaacadii ku raacaya xadiidkii can abi sufyaan wasaali bn abijacdi can jaabir cabdillahi alansaari qaal bayna annabiyu xilli uu subanu sal اllahu calayh wasalam qaa'iman uu taagan yahay yowma aljumucati id adimad uu taaganya uu khudbaynayo wey id qadimad waxaa soo gashay ciirun safar baa soo galay ila lmadiina madiina xaggiisa soo galoo yimid oo ka yimid fabtadaraha waxaa u degdegay ama kala boobay asxaabu rasuulilah asxaabta nebi maxamed oo ansaar bay u badnaayeene xataa lam yabqa ilaa uusan hadhin macahu maca rasuulilah sal slam ila tna cashara rajulan labayo toban nin mooyaan fiihim raggaa hadheen dhaqaaqi waxaa ku jiray abubakar wa cumar baa ku jiray qaala wuxuu idhi jaabir wanazlat hadi اlaaya ayaddanna waa soo degtay muslimiinta lagu canaantay ee dhagaha lagaga raacay dhaqankay sameeyeen awgi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima ragga soo haray ee dhaqaaqin riwaayo uu leeyahay wadaadkii loodhan jiray asad ibni camr albajali oo min asxaabi abi xaniifa aha oo saduuq ah wadaaddana wax ka sheegaan axmed uu ka mid yahay axmed markuu durayana limadhabihi wairjaa'i buu u durayaaye e, ma aha inuu xifdigiisi iyo durayo howlihiisa kale asagoo xadiidka wariya asad bn camr اlbajali can xusayn bn cabdiraxmaan asulami can salim bn abiljacd can jaabirin buu ka warshaa wuxuuna tiriyey asagu riwaayadihiisu ragga labiyo tobankeen dhaqaaqin buu tiriyey jaabir waad haysaanba markaan dhaqaaqayna maalinka nabiga khudbada ka dhagaystay een awrtu iyo durbaankii la tumaya adduunyadu aysan beer la xawsanin ama aan dhaqaaqeen dingarxsana waxaa ka abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali afar bad haysa ambaan file waطalxa ibnu cubaydillaah an zubayr ibnu cawaam lix sacad ibnu waqaas imise wey toddoba soo maaha saciid ibnu zayd ibnu camr sideed cabdiraxmaan ibnu cawf bilaal alxabashi cabdullahi ibn mascuud abu cubayda camr jaraax aw camaar ibnu yaasir labadaasaa la isku qaabtay abu cubayda aw camaar ibnu yaasir jaabiroo ka horreeyana ku dar imisago raggaas labiyo tobankaas weeye ragga uu sheegay inkastoy xufaadu dheen asagaa la tafroo tirintaas uu tiriya labiyo tobanka wadaad calaa yataxaal wax la'aan bay dhaantaa wax la'aanay dhaantaa haddii xusein xadiidka uu ka wariy ninka asagaoo nin saduuqa ilaa annahu mutakallamun fiihi libidcatihi oo irjaaga ah umbaa lagu haystaa taa waa midaas midda kale ii raacda waxaa wey say ku dhici kartaa asxaabu rasuulilaahi calayhi salaatu wasalaam nebi maxamedoo khudbaynaya inay ka dareeraan oo badeecayaro adduunyo ah ay laab qaadoy markaa dhaqaaqaan waa hawl culus jawaabo dhowraa laga baxshaa oo nin walba meelba ku dhufto culummadu ishkaalkaasay uga jawaabaan waxaase u roon riwaayada abu daawuud abu daawuud asijistaani sulaymaan suma garan abu daawuud yaa fii maraasiil wuxuu ka wariyey min ariiqi muqaatim bni xayaan riwaayo aad u qiimo badanoo ibn rajab uu yidhi wa huwa axsanu اlajwibati fi اlbaab maxay leedahay waagi hore riwaayada waxay tilmaamaysaa intaan aayaddan aysan soo degin aayaddan suurat اljumuca intaysan soo degin aayadda hadda aynu hayne maxalushaahidka intaysan soo degin suubanuhu calayhi salaatu wasalaam jumcada sida ciidaynka u tukan jiray salaaduu hormarin jiray calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu khudbayn jiray ciidna waxay saxaabadu ku yaqaaneen khudbada ka dambaysa inay tahay fasax ninkii rabana wuu dhagaysan ninkii rabana waa iska tegi jiray markay nabiga salaaddii la tukadeen oo nabiga khudbad u istaagay bacda aljumca ahayd ayay saxaabadu qayb ka mida aadeen raashiinkii iyo badeecadii ku yaaceen waagi horebay riwaayada leedahay khudbadu jumcadu kama horaynin salaadee khudbadaa dambayn jirto salaada horeyn jirta sida ciidaynka ciiduladxa iyo ciidulfitr ma khudbadaa horaysa ma salaada horaysa salaadaa horaysa kadibna waynu khudbaynaa jumcaduna sidaasay ahaan jirtay markay soo degtay aayaddan oo falkaa dhacay baa khudbada la hormariyey salaadan la dambaysiiyey idan khudbada in la dhegaysto bacda salaa ah waxay u qaateen inay kal ciidayn tahay oo faman shaaa falyastamic اlkhudba waman shaaa falyadhab ay iska tahay saasay ku tageen waana lagu canaantay marka wixii intaa ka dambeeyey ayaa khudbada la hormariyey saxaabaduna canaantii iyo gacalcunki rabbigay subxaana wa taala u soo joogsadeen jawaabtaasa u wanaagsan maxalushaahidku marka intaas weeye waxaa kaloo dhici karta haddee bani aadamku haddaan xukumka loo caddayno khudbada xataa hadday horaysay oo mursalka muqaatil bn xayaan la yidhaahdo xujo kuma qumaysan la yidhaahdo bani aadamku makhaldamo waa allah subxaana wa tacaala idan hadday khaldameenna waa la baraarujiyey macsuumiinna ma ahayn fardi kastoo saxaabada kamid macsuum ma aha jumlatu saxaaba macsuumiin ah oo ijmaacoodu uu yahay waajib laazim اlqabuul wاlitibaaca ayaguna macsuumiina kalumma laakiin fardi fardiga iyo طaa'ifo kamida macsuumiin ma aha waa khaldameen khaladka ilahi baa ku baraarujiyey subxaanaه wa tacaala waintaha alamr qoryaa odhanaya laakiin intii uun jawaab adiga min cindikoo ra'yigaada dhiibi lahayd jawaab ma'huur ah oo weliba ahar mursala ila nebi loo koryeelana uu ku yimid yaa dhaanta inaad ku jawaabto ishkaalka kale meesha ku jira waa maxay khudbadii haddii laga dareeray oo marka aynu dhahno khudbadu waxay ku horraysay jumcada labiyo toban ninbesa ay soo hadheen qolyihii odhan jiray jumcadu khudbadeedu iyo ayada salaadda waxaa loo shardiyaa cadad mucayana xadiidku xujuu ku noqonaya waa dhibaya sida annaga shaaficiyadu afartanka qabnay qolyo naga daraa iyagoo toddobaatan yidhi qolyo siddeetan yidhi qolyo laba boqol yidhi qolyo konton yidhi nimanba nin walba meelbuu ku dhuftay cadadka labayo tobanka ka badan dadkii shardiyey xadiidku wuxuu ku noqonayaa laf dhuun gashay idan khudbadan iyo salaadanba waxaa ku soo hadhay weeye labiyo toban markaasay jumcadaa ku asaxday lamana soo celinin qur-aankuna ma tilmaan in la soo celin nabi maxamedna ma soo celin lagu tukaday marka tirada aad sheegteen min bidaayati salaa ilaa nihaayatihi ilaa nihaayata min bidaayat اlkhudba ilaa nihaayatiha aad shardideen xaggay ka baxday innaga sharcibaan nidhi karta saxaabadu inay soo noqdeen iyadoon weli khudbadii dhammaanin xoogo bay soo buubsadeen waxbay soo rukunteen soo meel dhigteen oo soo bukan garaysteen kadibna way soo laabteen afartankii waa buuxsamay halkaas annagu ka wareeg nin walba meel buu ku dhuftay cadadka marka tirada ee cadadu salaati اljumuca cadadkay ku asixi ama ay ku guntami wax xadiioo ku asaxay ma jiro biitifaaqi ahli اlxadiiث kulu xadiiثin warada fi dalik ima munkarun aw mawduucu aw daciifu jidda ma jiraan jumco la tukaday oo xilliga suubanaha la tukaday labayo toban nin bas ay ku tukadeen waa sugan tahay jumco ay tukadeen saxaabo qabla hijrati الrasuul calayhi salaatu ansaar oo ay afartan ahayeenna waa sugan tahay tirada meesha iskugu yimid idan waa qaacidii bay u laabanaysaa laa yajuusu akhdu اlwaaqicaati shuruuطa fi اlaxkaami اlfiqhiya laa yajuusu akhdu اlwaaqicaati shuruuطa fi اlaxkaami الsharciya qaacido horan ba idin soo hormariyey dhacdo maalin dhacday oo ilaahay isku beego isku aaday shardi lagama dhigo axkaamta sharcigaa jumcan maalin tukannay labayo toban baan ahayn haddaba nabiguna wuu ogaaday mana diidin waxna kama sheegin jumco asaxaysa labayo toban ruux ka yar ku asaxaysa ma jirto lama odhan karo afartan baynu maalin ku tukannay jumco afartan ka yar lama idan waa muwaafaqat اlqadar itifaaq baa la yidhaahdaa waaqacaadka saxaabadii nebi maxamed baa shiray abubakar bay iska doorteen abubakar baa sayidina cumar u dardaarmay khilaafada haddana way shireen iyagoo lix ah cumaan bay doorteen haddana muslimiin kalea isu yimid cali bay doorteen afartaa qaab ay saxaabadu isu dooratay waxaan ahayn dad madaxweyne looma dooran karo waa baail lanna waa waaqacaad ay ku ijtihaadaan waa wasiila liikhtiyaari اlkhaliifa ijtihaadkoodii dadaalkoodii baa tusay haddaan qaababkaa ku soo saari karo imaamkeenni iyo madaxweyne ku dooran karo iyadoon maxduur sharci ah iyo wasiile xaaraan aan la soo maraynin way bannaan tahay iyagoon fasaqi iyo caruur iyo dad aan waxba garanaynin iyo ardaalle iyo gaalaan meesha la soo gelinayn sida adduunka ka dhacdae farta meel hala saaro mujrim munaafiq sindiiq mid diinka col la'ah ilmo eh, qadaad xiran wuxuu fahmayo jirin haweeney waxay ka warqabtaan caamay dhagoola ah oo culummadaba col baa farta meel kuu saaray taayad waa ariiq baail ah ahlulxalli waalcaqdi baa la rabaa ummadda inta u talaysa indheergaradka cuqaasha nimanka geedka ka hadlay garta gooya kitaabka rabbigayna jecel diinkana ku toosan en fasakada ahayd cuduul baa la rabaa inay hawsha noo waxeeyaan laakiin kulli ha loo dariro sanduuqa ha loo dariro sanduuqa waa sanduuq jahannamo u socda jahannamana laga keenay waxa watana jahannamay u socdaan kulligood iska ilaali hadda ha ku baabi'i sanduuqa gaalada inoo dhibtaan ka hadlaya hadda keeni kama hadlaayo marka laa yajuusu yaana kusii fogaana laa yajuusu akhdu اlwaaqicaati shuruuطan fi اlaxkaami الsharciya qaacidada xifdiya oo fahma wax badan ishkaalaad badan oo fiqi idinka anfacaysa adyada marka iyadu intaasaan kaga tegaynaa madaahibtu waxay ka qabaan iyo hawlahaasoo dhan kusii mashhuuli maayo shardiga keliya laisku waafaq quraan kuusoo hormariyey jumcada wixii kaleo dhanna waa iskaga tegaynaa qaybtan ku saabsan qaybtan ku saabsan inta kusoo hadhay u dambaysay inta kusoo hadhay u dambaysay jaabir unbaa naska saxiixa ku yimid jaabir baa naska saxiixa ku yimid riwaaya marka shaaficidu ay jecel yihiinoo daara qudni fii sunani walbayhaqi fii sunan ay wariyaan baa jirto min ariiqi cali bni caasim can xusein bn cabdiraxmaan asulami oo odhanaysa falam yabqa macahu ila arbacuuna rajulan ana fiihim haddaan jaabir ahay afartan riwaayada marka shaaficidu waxay annagayna taageeraysaa waana difaacdaan laakiin waa riwaaya munkara baatila tafarada biha cali bnu caasim walaysa bilxaafidi saadad ibnu rajab uu nagu luxiyo wuxuu yidhi wriwaayaة cali bni caasim alaطun maxdun laa yultafatu ilayha غalط maxdun laa yultafatu ilayha meel kale wuxuu yidhi walaysa biاlxaafidi falaa yuqbalu tafaruduhu bima khalafa الثiqاat oo maxaa yeelay iqaadu maxay sheegeen falam yabqa macahu ila اثna caشhara rajulan bay sheegeen riwaayada marka cali bn caasim waa baaطila riwaayada odhanaysa ee labiyo tobanka tirinaysana farta ku gudna waa idiin soo sheegay maxalu shaahidkuna waa maxay sheekh uu ka rabo khudbadu nabi maxamed alayh salaatu wasalam wuxuu ku akhriyi jiray weeye istaag istaag buu ku akhriyi jiray khudbaduna kuma asaxaysa fadhi in fadhi lagu akhrina waa bidco dadkii ku dhacay la yimid ee ama cumar cabdilcasiis ahaa ama ibnu zubayr ahaa ama sayidina mucaawiya loo tiiriyeyna waa ijtihaad khaldamay oo sunnada garab maray calimu sunnadu inay jahiluuhaabaa muuqanayso ise ka jahil noqdeen gusi marka mashquuli mayno amaa cumaan asoo weynu soo hormarinay inuusan weligii ku khudbaynin fadhi markuu daaluu fadhiisan jira waa kici jiro waa khudbayn jira waynu soo hormarinay ibn cabdilbar xale waxaa idiin soo sheegay awalu man khaaba jaalisan inuu ahaa mucaawiya way xasan albasri taawus bni kaysan ee shacbi sidaa yidhaahdeen ibn cabdilbar tamhiidka wuxuu leeyahay wa walu man khaaba jaalisan mucaawiyatu laa yakhtalifuuna fii dalika waaba ijmaacu asagu inuu u horreeyo bilaaba oon looga marka say doona baa noqota waa ijtihaad khaldamay oon cidna lagu taageeraynin weeye idan waxaa la rabaa marka marka arrin diineed ay jirto iyo adduunyadu inaad alla doorato oo ilaahay isku xidho subxaana wa tacaala waxba ku dhaafi maayo irsaaqadan rabbi kuu qorinna calfan maysid mid kuwa qoraydna ku dhaafi mayse waxba ha ku hanqaarmi adduunyada diinkaada ilaasho khudbadadana dhegayso salaadadana ilaasho weeye وxadثna محمد مثنى البشار مدر قال xadثna محمد جعفر غندر xadثna شعبة الحجاج عن منصور بن معتمر عن عامر مرة الهمداني عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الهذلي عن كعب بن عجرة البلوي قال وxuu hi كعب عفا قال أبو عبيدة wuxuu yidhi دخل المسجد qaalada marka abu cubayda iskale dahala faacilkeeduna waa kacab ibnu ujra kacab ibnu cujra wuxuu galay almasjid uu galay waa cabdiraxmaan ibnu umilxakamna yakhtubu qaacidan cabdiraxmaan ibnu umilxakam umm waa nin hooyadii loogu abtirinayo nin hooyadii loogu abtirinayo weyn cabdiraxmaan waa ina cabdilaahi ibnu cuhmaan aljushami althaqafi laakiin mucaawiya abti uu ahaayo gabadha umulxakama waa in abi sufyaan gabadhan umulxakama waa ina abi sufyaan mucaawi bn abi sufyaani walaala ah. hooyadii baa loogu abtiriyey marka idan wuxuu ahaa marka mucaawiya xilligu amiirka ahaa ama khaliifka ahaa ooga dhigay waali kuufa kuufu waali ka ahaa wadaadkan cabdiraxmaan bn umulxakam waalihii amiir buu kuufa ka ahaa fii khilaafati aw fii imaarati mucaawiya mucaawiya abtigii markaa noqonaya soo kacab bn cujra wuxuu soo galay waa cabdiraxmaan ibni umilxakam yakhtubu qaacidan reer bnu umiya aafadooda waxaa ka mid ahayd haddii amiir iyaga ka mida uu wax sameeyo way ku taqliideen kulligood way ku raacaan dhaqankaasay lahaayeen kulligood mucaawiya fulku sameeyo sahiiri kabiir waa samaynaya xataa hadday ogaadaan hawluhu ku ijtahay sayidina cumaan oo qaab u sameeyey way ku taqliidin jireen dhaqankaasay lahaan jireen ykhطbu qaacidan asagoo fadhi ku khudba akhrinhayuu arkay faqaala wuxuu idhi kacbnu cujrat اlansaari unduruu eega ilaa hada alkhabiiث midkan liitay ardaalka ah yakhطubu qaacidan fadhi buu ku khudba akhrinhayaa waqaala allahu tacala rabbina wuxuu yidhi waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima ibn cabdilla mascuud baa la weydiiyey sunankaynu ku maray ibnu maajah baynu ku maray bisanadin jayidin cabdulahi mascuud baa la weydiiyey akaana rasuul lahi sal slam yakhطubu qaa'iman aw qaacidan ba nabiga maxamed ma fadhi buu ku khudbayn jiray maalinka jumcada mise istaag ardaygii saa'ilka wuxuu ku yidhi amaa taqra'u alqur'aan qur-aanka ma taqaanahaa miyada suuratljumca akhrin watarakuuka qaa'iman xaggay kaa marta aayaddaas ayb sidoo kale waxaa aayadda u deliishan jiray in khudbadu istaag lagu akhriyo aayaddan haddana ibnu siriin calqa ibnu qays abu cubayda hadda marayno in cabdillah mascuud jamaaca min asalaf baa u daliishan jiray waxaa kaloo marka xadiidka ku jira in sunnadu ay tahay in khudbada jumcada istaag lagu akhriyo fadhiguna uusan bannaanayn mana ku asaxaysa cindana haddaan shaaficiye nahay baxdiga ku jira ma waajiba ma sunna ma shardibana horaynu soo marra hawsha ayadaa waxba kaga noqon mayno waxaa kaloo ku jira umaradu munkaraadka ay sameeyeen amaama almala' waljamaahiir in lagu radin karo ay bannaan tahay muxuu yidhi saxaabigu unduruu ila hada alkhabiid yakhtubu qaacidan ilaahayna wuxuu leeyahay wa tarakuuka qaa'ima ariiqadii nabiguna sidaasay ahayd buu saxaabigu ka wadaa aayadduna waa sida rasuulkuna sidaasuu samayn jira midkan khabiidka ana waa khilaafaya ariiqadii suubanaha marka umaradu waa lagu radin karaa munkaraadkooda jahran wa siran kolba sida maslaxadu u arka ninka munkarka radinaya dariiqa u khaasa fii raddi lmunkaraat oon la khilaafi karin ma ay jirto ninka munkarkaasi radinaya ee doorinaya kolba siduu maslax u arkuu samaynaya wa haadihi ariiqat salaf weeye ama waxa kale ay marka jaamiyadu adduunka wareejiyaan waa iska sandaqo loo xidhay shaadh kale loo xidhay weeye iska ilaaliya baabu اtakhliidi fii tarik اljumuca wuxuu baab yahay adkaynta laysku adkeeyey jumcada ka tegitaankeeda waxadatani xasan bn cali alxulwaani jumcadu hadda waa fardu cayn cala alacyaan dadka ilaahay saaray oon afar ka ahayn waxay ku tahay fardu cayn sunankaad ku marteen jumcadu ma saaro calaa cabdin wa mra'atin wa sabiyin aw mariid afartaas wixii kale khilaaf baa ka jira ijmac baa la soo guuriyaa musaafirku inaysan ku waajibaynin shanba ka dhig idan musaafir iyo mariid iyo haweeney iyo ilmo aan qaan gaadhin iyo iyo addoon shantaas inta kale waa laga rabaa ka tagto marka waxaa tahay farducayn baad ka tagtay farducayn nin ka tagan haddee kabiira min alkabaa'ir buu ku jiraa haddaan rabbi cafinna haddee naar baa qubaaxi weeyo dembigaasa laga goosanaya ama baabulmuwaasana aan usan ku badbaadin idan waciidka goonida ka yimid jumca laga tagayna aynu markaa aan u gudubno in sha allah وxadثnي الxسن بن علي الxulواني xadna أbu توبة واسمه الربيع بن نافع xadna معاaوية وبن سلام الxabشhi can زayd ibnu salaam oo walaalkii yacni mucaad bnu salaam iyo zayd bnu salaam baa walaalo ah yacni akhaa walaalkii buu xadiid ka annahu samica abaa salaam oo awowgii ah dee markaas abu salaamna mamtuur alxabashi ninkii loodhan jiray taqaaneen weeye qaala wuxuu yidhi abu salaam xadaanii xakam bnu miynaa alansaari ana cabdallaahi bni cumara وأbا هurayرaةa xadaثaahu way wadaadka xakma u sheegeen أnahuma samicaa rasul rasuulka inay maqleen salى الlaه عalيه alي wsلم yaquul asagoo leh calى acwaadi mimbarihi mimbarkiisa tiirarkiisa uu ku taagnaa nabigu ku istaagi jiray muxuu ku yidhi maalinka ayadaa layantahiyanna aqwaamun qoli waxay ka hadhayaanoo daynayaan can wadcihim اljumucaat tegitaanka ay ka tegayaan jumcooyinka wadcihim ay tarkihim layantahiyanna aqwaamun qoli waxay ka hadhayaan wallo ay ka hadhayaan can wadcihim اljumucaat maa wadacaka rabuka wmaa qala oo kale way aada wadcigu waa atarku tegitaanka ay jumcooyinka ka tegayaan bay daynayaanoy ka harhayaanoo ka waantoomayaan aw amase layakhtimana allahu calaa quluubihim ilaahay quluubtoodu dahaarayaa oo uu xidhayaa oo uu ningaxayaa waa harqaamaya qalbigu inuu furan yahay oo xaqu galo ayaa la doonaya mar haddaad dunuubtaas kole la timaado ilahay wuxuu kugu caqaabayaa qalbigaada inuu rogo uu markaa uu xidho wajcalna calىa quluubihim akina imanayso ulfi baa ku dhici abci baa ku dhici atmi baa imanay aw layahtimana allahu ilahi wuxuu xidhahayaa oo uu daboolaya calaa quluubihim quluubtooda oo marka xaqu geli maayo qalbigeeda haddii la daboolona waxaa maxaa iman uma layakuununna min alhaafiliina biاllah waxay noqonayaan qolyaha ilaahay hilmaama in rabbi xusuusanin ee diinku uusan in wacdigu uusan karin oo qalbigooda u dhagaxobo xajar uu noqdo uma qasad quluubuhum maxaa yeelay adaa dembiga gelaya markaad dembiga geeso oo dembigu ku noqnoqoto lagaa kari waayo markaasaa ilaahay kugu ciqaabaya xadiikii jaabir cafun xadiidkii abiljacdi adamri en sunanka ku maray fi sunan cinda axmed wuxuu isagu ah man taraka aljumucata tahaawunan aa maraatin abaca allahu calaa qalbi saddex jumco fududaysi ninkii ooga taga qalbigiisaa ilaahay daboolaa oo xaqa ka owdaa man taraka aljumcata tahaawunan fududays ah, duhur baad iska tukan doontahay hawshaada iska wado shirkaada iska wado miyaa la gaara hadda kullay salaad hadda la geliya inoo wada hawsheenni waa fududays jumcada waxay kula noqonaysaa hawl kalaba alaa maraatin saddex goor saddex jeer xataa shardi ma inay isku xigto riwaayaadka mutawaaliyaatun odhanaya dacfi baa ku jira ubica calaa qalbii qalbigiisaa la daboolaya waana xadii saxiixa isaguna xadiidkan uu la macno yahay ay cabdulaahi bni cumar iyo abhor isla wariyeen marka waa in la iska ilaaliyo salaada jumcadee laga tegayo bal ka warraba qolyaha marka ayagu ayagu inay tukadaanba ogolayn ninka waba ninkii inay waajibtahay aaminsanaa takaasul iyo wahsi iyo fududayso oga taga wey ninka laba soddon sano degan xagar dheer iyo ifo fadhiya ah, iyo dhagaxley ee dukaamuhu iyo qudaada iyo guryuhu daaruhu dhisan yihiin ee ganacsigu u kala boodayo ee gabadha ugu dhashay intay ku rinta hadda eyida ku tahay ugu dhalaatay eelo jumcay iguma waajibin balka warasugu niyaturujuuc baan qabaa niyaturujuuca ku hay idan kaasaa ka daran kaasaaba ka daranba marka iska ilaaliya qolyahan suufiyada ah ee ilaahay u shargiyeela shayaadiinta ah iyaysa diinkiina idinkaga ciyaareen muslimiin maaha waa hora idiin sheegay idinkaa muslimiin moodahaya suufiye ninkii muslim mooda asagaan muslim ah la socda in badanna waa idiin sheegay nimanka ilaahay hayrkii caabudaya ee beryahan damba dardarta wada ee maraykan iyo reebay bakhti afuufahayaan farmaajona uu ka wado reedhuusamareebna ay riixahayaan muslimiin baad ka aaminsantihi xishuu idinka asixi maayo been yaa laisu sheegi xilli kale aan ku soo noqon doona baabu takfiif الsalaati wاlkhudba ya aasiyaan lagugu sirin adugu moogtahay haata ree qoryo howlaa ma fahmaysid baabu takfiif الsalaati wاlkhudba wuxuu baabi salaada in la fududeeyo khudbada khudbada in la fududeeyo iyo salaada ayuu ku saabsan yahay xadaana xasan bn rabiic albajali waabubakr bn abi shaybata qaala xadaana abulaxwa salaam bn sulaym alxanafi can simaaq bni xarb can jaabir bn sam radi allahu tacaala canhu qaal kuntu usalii maca rasuuli illaah rasuulka ilaahay baan la tukan jiray fakaanat salaatuhu salaadda nabi maxamed waxay ahayd qasdan mid dhexdhexaadoon aadna u dheerayn xaggana aad u gaabnayd qasdan dhexdhexaad bay ahayd ay wasatan bayna اطuuli wاtaqsiir bayna الtaطwiili wالtaqsiir wa khubatuhu salaadda laga hadlay waa waa salaadda jumcada wa khubatu khudbad nabiga ee uu khudbeeye ka horaysa jumcadana qasdan iyada dhexdhexaad bayd mid dheerna ma ahayn ilaahay ka cabsada iyo fadhiisana ma ahayn keliya waa in idiin soo sheegay xalay muslimiin maqlaysaa itaquu اllaha wacuu ma aquul wاsalaamu calaykum wa aqimi salana ma ahayn khudba dheero tii reer banumiyana ma ahayn iyo tan baryaha nairobi ka socota salaaddii waxay noqonaysa toban daqiiqo u badnaan khudbaduna waa maxay soddon daqiiqo afartan daqiiqo ninka u yar labaatan iyo shan ya hal saac miyay sheekh mahad u gaadh hay nusaaf carabiya iyo nusaaf soomaaliya taa khudbada ma aha sheekhayga anuu khudbaan ka hadlahay maogta midda khudbaba ma aha وxadثna abubكر بن شhيبة ونمر قال xadثna محaمد بن بشر العبدي xadثna زكريا بن أبي زائد uu ka wadaa sheekhu xadثnii سليم بن xرب عن جابر بن سمرة قاal صxaabigu wuxuu yidhi كنت أصلي مع النبي nabigaan la tukan jiray لaqad kana لكم في رasuuل اللh أسوة xaسنة وإن تطيcuuه تهتدوا واتبcuuه لعلكم تهتدوun idan iska ilaaliya nabi maxamed wadadiisa ha la maro wixii diin alle loogu dhowaanayo nabiga dariiqiisiaan laga leexanin kuntu usalii maca nabiyi asalawaat salawaadihii shanta ahayd oo jumcadu ka midayd baa nabiga la tukan jiray fa kaana salaatuhu qasdan salaaddiisoo dhexdhexaad bay ahayd aadna ooma dheerinoo dhabarjabis ma ahayn mid gaabanoo laga gubgubsiina ma ahayd wa khubatuhu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad bay ahayd wa fii riwaayati abibakr waxaa ku jiro oon ku jiray midda ibnu numayr zakariyaau zakariyaau ayib can simaakin zakariya can simaak meesha uu yidhi weeye ibnu numayr zakariya xadaanii simaak intaan buu kala duwaaya imaamku wahada min diqatihi ayib وxadaanii محamed مثنى xadaana cabdالوahaab بn cabdالmajid الثaqفي can jacfr محamed jacfar الصاadiq can abihi abi maxamed caliy maxamed albaqir can bn cabdlahi alansaari qaal kaana rasuullah rasuulka ilah wuxuua idaa khaaba hadduu ummadda u khudbaynayo ixmarad caynaahu indhaha gududan jiray labada indhood baa gududan jiray dhawaaqu dhawaaqayo iyo dareenkuu dareemayo iyo shucuurka diineed iyo cabsida iyo hoofka rabbiga iyo weynaynta alle iyo muraaqabada rabbigay baa nabiga taabanaysa inaad iska laaqidamee waa inaad khudbada aad ku ta'aurto ood waxad akhrinayso dhuucdo oo aduguna ummadda sifican kuu dhegaysato wa calaa sawtuhu dhawaqiisuna waa dheeraan jiray codkiisuna waa dheeraan jiray maxaa yee nabigu mikrofon ma haysto mad badan baa fadhiya codkuu gaadhsiinayaa wa calaa sawtuhu codkiisuna waa dheeraan jiro waa kor noqon jiray washtada qadabu cadhiisuna waa daraan jirtay canaan buu muslimiinta canaan jiray iyo guubaabo culus xataa kaannahu nabiga aad moodo munduru jeyshin col inuu ka digahayo war ka baxaay waa wareey war ka kacaay war waa col wax ka daran buu nabigu ka digaya naar iyo jahannam buu ka digayaa waddo xun buu ka digayaa jid shaydaan buu inaga leexinayaa tubti alluu nagu toosinaya yaquulu leh mundirkaasoo yaquulu leh ninka digahayoo leh qaylada wada iyo qayladhaanta iyo birmadka ah sabbaxakum ulcaduwa massaakum sabbaxakum ay ataakum ulcaduwu fi الصabaaxi aw fi اlmasaa reerkoo iska degoon warba hayninoo xoolu yihiin baad aragtay cadow soo gaatan xal intuu dhexda soo beriya sagaara bakhtiis ah oo reerka dul fadhiyaba adoo kaadi kor u baxay aflabdin baad soo dhawaaqi xilaal kabiya ka soo oroday maradii tuurtay udgeedaha shidha warba ma haysin balaayaad aragtay sabbaxakum waa idinku waabariista colka leh wamasaakum waa idinku galabaysta casar buu idin galay col casar baana ugu da balaayo casar bay soomaalidu yidhaahdaan balaayo casar galab colku galo col xun ma jiro wayaquulu wuxuu odhan jir nabigu calayh salaat wasalaam bucitu waa lay dira ana aniga iyo wasaacatu qiyaamadii ka haatayni sidaasoo kale farmurugsatadii fardhaxada wayaqrunu nabigu wuxuu isku ladhi jiroo xidhiidhin jiray bayna isbacayhi asabaabati wاlwusطa midda wax lagu caaya farta lafiiqi iyo waagda musabaxada loo bixiyey markuu islaamku yimid ila lagu tawxiidsadaaye muabiwaagoabaaba loona jiray waa lasku caya waa lasku hebel wakaa farnacab kuma taagine farnacab kuma fiiqin baa la yidhahda yaqru nabigu wuxuu isku lari jiray bayna asabaabati wاlwusطa saa intuu iskuu qabto wuxuu dhihi jiray aniga qiyaamadii labadaasoo kalaan nahay intay fardhaxadu dheer tahay farmurusatada ay dheer tahay keliya umbaan qiyaamada ka soo horeebna waxa yarka awey intaa yartee aan labada inji dhannay ayaa nabigu ka soo horeeya buu yidhi yquul wuxuu nabigu odhan jiray ama bacdu intaa kadib faina khayra اlxadiiثi war iyo sheeke midka u khayr badan waxaa weeye kitaab اllah sheeke iyo war iyo khabar xugum wata ama xog xambaarsan kitaabka ilaahay baa ugu khayr badan wa khayr اlhadi wadda alla loogu dhowaadoo la qaadana alhadi aariiq wada ilaahay loo qaado all loogu dhowaadana waxaa ugu khayr badan hadyu muxamadin ariiqu muxamadin nabi maxamed alayh salaam waddadiisii wa shara alumuuri arrimo waxaa u khayr daran oo u xun muxdaaatuha midda dabakatuurka ah ee nabiguusan ogayn iyo diintana ogayn wadda lilahi alla loogu dhowaan oo diinta laga daba keenayo oo dacwo cela oo dabakatuura ugu khayr daran wa kullu bidcatin luun walba iyo wadda walboo la jeexdo alle loogu dhowaanayo diintuna aysan ogolayn dalaalatun dhumid iyo baadi wey cumuumka xadiidku waa maxfuud laa yukhasasu warkuuna wi meeshu ku sheeg waa baail laa daliila lahu lam yaqulhu axadu min asalaf الsaalix wala ala'immat almuctabariin waruu alciza cabdisalaam oo jahmi jaldi ah uu la yimid qaraafi oo ka darana oo ku raacay marka dambe isagoo intaa la yimid weeye shaadibina uu ku tunto uu ku baabi'iyey kitaabkiisa ictisaam buu ihi waxay sheegeen caqlina ma keen aqlina ma keenaya xataa usuulka ma yaqaanaan baad moodaaba wadaadahan ka hadla awsha waxbuu ku dhigay abu isxaaq ashaadib ictisaamkiisa akhriye ibnu taymiya hortii joojoonsado odbahooda shitay kitaabkiisa iqtidaa siraad almustaqiim limukhaalafata asxaabi aljaxm war jira maaha cumuumkaas waa cumuum maxfuud wa kullu bidcatin dalaala ayu bidcatin fi diin waa dalaal ma jirto bidco waajiba mid mustaxabba ah mid karaaha ah mid isa ikeen mubaaxa ah mid sunno ah axkaam waxba kama jira waa baail kul bidcati waa muxarama bidcada diineed baynu ka hadlaynaa ayb markaad bidcada ii tacriifinayso tacriif ballaadhan oo soo ay soo wada gudagelayso hawlihii adduunyo iyo inagu baabuurteenni iyo diyaaradaheennii ha iila imanin ma adduunyaanu ka hadlayn mise diin baynu ka hadlayn kullu maa uxdia calaa hayri miaalin saabiqin baa bidca la waa jeebkaada nebi maxamed ma luqa iyo carabi ku baro iyo ijrubi baa loo soo diray mise kitaab qur'aana inuu ku baro loo soo diray wa anzalna ilayka dikr litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ina anzalna ilayka litaxkumaa bayna الnaasi ma araka allah idan maxaa iska khuseeya kul ma uxdita fi اddiini min hayri daliilin sharciyin baa bidca la yidhahdaa kul ma uxdita fi اddiini min hayri daliilin sharciyin wixii adduunya ku soo kordha howl noo taalla ma aha maraakiib iyo sawaariikh iyo kurus misalis waxaa doontaan soo daaya hawl noo taalla ma maxaa naga khuseeya wanismaana ilan tahay lama taalla hawsha ayada idan ilaaqaadka tawasuca ee majaaziga ah, sida sayidina cumar uu yidhi nicmat اlbidcatu markuu arkay jamaaca si fiican loo ogay oo taraawiix ah. waa maxay suuruu ka hadlaya hay kama hadlaayo xugum aslu salaa kama nabi maxamed baa jamaaca ku tukaday oo taraawi ummadda tujiyey limaanicin khaafa una u joojiyey maanic markuu meesha kul ma kaana اlmuqtadii fii cahdihi qaa'iman shay walbo xilligii nebi maxamed wixii i sababka keenayay uu jiray maanic diidana uusan jirin haddii nabiga gadaashay lala yimaado waa bidca muxarama kabiira min alkabaa'ir mawliidko kale waxaad tidhahdaa qolyaha samaynaya maxaad u samaynaysaan nabi jacayl soo sidaa ma nabi jacayl ma tahay wax kalay sheegeen intaa un kul ma kaana almuqtadi almuqtadi lahu qaa'iman maca cadam اlmaanici fatarkuhu sunnaة وficluhu bidcaة hadihi اlqaacida laa tanharim laa tanharim in badanna waa idin sharxay warka inaan soo celiya ad ka rabtaan mooyeen waa waxaa weeye wax badan baan soo sharxay hawsha ayadaa war ninkadan dabaaldegaya dinaahinaya ee feedaha wax ku soo xidhay ee durbaanka garaacahaya ee isla dhacahaya lag iyo laguuga iyo cadiinta iyo caanaha ee damaashaadahay waxaan maxaad u samay nabi jacayl waxaa lagu leeyahay xilligii nabi maxamed abubakar iyo cumar taagnaayeen subaduhu toognaa nabi jacayl ma jiro ummaddaasi saxaabada nabiga ma jeclaayeen haduu dhaha maysa jeclan gaal baa tahay dheh kitaab jaarcaan ku mar gaal tahay dheh hadduu way jeclaayeen waxaa tidha ma waxaa u diiday hadaba jacaylka adigu aad sheegtay mawlidka kuu geeyey xilligii nebi maxamed iyo saxaaba waa jiray wuuna kaa xoog badnaa jacaylku kaad sheegan koodaa ka xoog badnaa war caddaaday batay mise maaha maandho warkaa ma ku galay maxaa ii hadhay wax u diidayay saxaabadu inay dabaal degaan oo durbaangaraacdaan oy xooguhu canjeeraadu isku dhufsadaan oy gabdhu mashxaradaan oo fuuxa laga sii daayo oo waddooyinka la maro wax u diidaya miyaa jiro ma ka hortaagnayo nasaaro mise col baa ku hayo u diidaaya wax u diidaya idan waxay saxaabadu ka tageen rasuulkuna ka tegey isagoo sababkiisii la wax ka hor uusan jirin ka taggiisu waa sunno mawlidka la dhigin waa sunno in la dhigana waa bidco وكل بدعة ضلالة sunanka maxaad ku marteen وكل ضلaalaة في الناar ضalaale iyo ninkeedana naar baa quwaaxi ilaa man ya إلا man taaba وآamana وcamila صاaلحا warkaasaa iskaga ogaada yaa lidku wareerijin hawsha ayada ثuma يquuل nabigu marka khudbo kasta saas odhan jiray khudbo kastoo jumcuu ku celinaya markaasuu wadaad qarniga toddobaad yimid ama sideed wuxuu rabaa inu dha waa caam makhsuus ah nabigu muu caddeeyo waa maqaamku waa maqaamu bayaan maalinkii ilaahay diray ilaa maalinku dhimanayo khudbo kasta wuxuu la taagnaa wa kullu bidcatin dalaala markaas waxaad ku dhiiranaysaa maya nabi maxamadow hadalkaasaad u ballaadhaysa ma aha waxbaa laga soo goynayaa waa halis markay salafku ku leey ninka mubtadica ah waxaa dhaama ninka zanaysta ee guryaha intuu qofo saariqii ee xawlaha dhaca ee dadka laaya ee dhigga ku farxasha dhama markay ku leeyihin ninkaas faasiqa wuxuu og yahay inuu ilaahay ku xadgudbahayo uu dembiilo yahay oy balwad iyo shaydaan ay tageen ilah way ku haya culummaa inoo duceeye ilaahna soo hanuun wuu xoqonaya midkan laakiin bidcadii iyo diinla'aantii wuxuu alle ugu dhowaanayaa wuxuuna dhaadayaa oo ka daba tegayaa oo uu leey nabi ka tagtay baa jira hawlaad ballaadhiso in la qaydo u baahan baa jirta midaad xidho in la ballaadhiyo u baahan nabigu ku haystaaba risaalayu nabiga ku haystaa ismana ogo waa rasuul luun jeexanaya rasuulnimada oo haddii laasimkiisa iyo ma'aalkiisa lagu xukumana gaaloobaya warka inaad fahanteen bay la tahay uma yaquul nabig wuxuu odhan jire intaa kadib ana aniga wlaa bikulli mu'minin min nafsii awlaa ay axaqu ana wlaa anaa ka mudan bikulli min ruux kastoo mumina min nafsi naftiisa anaa ka xiga nabi maxamed baa kaa mudan wax aad calfan lahayd u baahan tahay suubanaha inaad siisaa kaa mudan taada ha la qaado iyo tayda ha la qaado waa inaad tidhaahdo ilmahaada iyo ilmihiisa waa inaad kiisa hormayso waa hawsha diineed nabi maxamed baa kaa xiga annabiyu wlaa bاlmuminiina min anfusihim ana wlىa bkuli muminin min nafsihi nabigaa inoo faahinaya haddaan nafti idan agga dheefti ma unaga hadlaayo agga dheefta sidaad wax tari lahayd nabigu oma jeedo wayna tahay oo waa sax dhan walba asaga kaa xiga dhib iyo dheefba laakiin nabigu wuxuu raba inuu yidhi anaaba kuu taaganoo naftiinna anaaba idinka horeeyo wax walba idin taraya haddaan tabar u helo man taraka maalan u fiirso ninka hanti ka taga falihlihi hantibaad ka tagtay guryaad ka tagtay xoolaad ka tagtay nabi waxba kaama rabo sudusisii kuma laha ulu kaama rabo khumus kaama rabo abad nabi maxamed falihlihi reerkiisaa iskale iyo xigaaladiis dhaxlaaya waman taraka daynan ninkii dayn ka taga aw dayaacan ama maati ka taga dayaacan bayla maati caruur haween waayeel aan shaqaysan karin waxbana aan haysanin man taraka daynan dayn asagu lagu leeya buu ka dhintay aw dayaacan ama baylah buu ka tegey dayac buu ka tegey maati buu ka tegey fa ilaya xaggaygay dayntu ahaanaysa fa ilaya cafwan maatidu xaggayga ahaanaysa wa calaya dayntuna anay isaaran tahay calaya waa daynta ilayana waa maxasti iyo maatidi iyo dayaci jira wey nin baa dhintay dayn badan lagu leeya ka tegey wuxuu iskaga bixiyana ma hayo nabig wuxuu anay isaaranta anaa bixinayo baytmaalkaan ka bixin sadaqaadka muslimiintaan ka bixin zakawaadkaan ka bixin khumuskii ilaahay isiiyey ee haniimadaan ka bixin wixii ilahay gacantiisa soo geliyo maxasta iyo dayaca iyo maantiduu ka tegayna biilkooda anuu isaaran yahay shaaficida hawsha aad bay uga hadleen waxay leeyihiin laba wejba wejka sawaabka ah ee asaxa ah waxay leeyihiin waxaa weeye hawshaa madaxweynaha muslimiintay saaran tahay baytmaalkay saaran tahay idan haddii tolkii ninku wau aban waayaan yaa wau abanay dowladda muslimiinta madaxweynehay saaran tahay haddii dowlad la waayo muslimiintay saaran tahay muslimiinta ayaa laga rabaa inay hawsha u istaagaan baahibaa hadda jid waad dhacay oo manaa jir xoolihii baa dhammaanaya dadkii baa leecanaya cidooda iyo duurjoogtiibaayaa dhammaanaya muslimiinta waa in loo naxo oo loo gurmado wixii la tari la taro waa laysxilqaama muslimiintu meel walba iyo dibad waxbaa la ururinaya ka qayb qaata hawsha ayada aafada noocaasa markay dhacdo ninka waxhaya ee wax bixin waaya ibnu xasan wuxuu in lagu jihadaa waajib ah waa in raayo gunto oo ciidan la diyaariyo tuulo walba iyo reer walba ka ururay dhaqaalaha si loo badbaadiya muslimiinta dhammaanaya iyo maxasta le'aanaysa iyo xoolaha dhammaanaya ninkii diida waa la risaasayn buu leeyahay ninkii la dilo waa daalim dhintay ka dagaalka ku dhintana waa shahiid min shuhadaaء اlaakhira wاdunya maxaa yeele waa maxaa meesha yaalla goormaan gaal iyo cadow iska celina haddiiba innaga aan waba istarayn de innaga wax istarayn nabig alayh الsalaat wasalaam adoo iska socoo safara reer haddaad martido oy kaa seexdaan nabigu muxuu idhi waad dhici kartaa ku cidgeli lahayd marti islaam war haddee waaykan hadday ku soo dhowayn waayaan iska sug markay seexdaan wanka ugu buuran la bax leedahay caawa baahideeda wuu kugu ilan yahay wuu kugu filan yahay riwaayada xadiidka waxay reerkaad qiimanaysa wixii ka go'i karaad ku goosanaysa laba naf hadday u xahaysan yihiin midka yarkaad xoogu miijisanaysa hadday xooluu buuxaanna laba iyo saddex baad ka kaxaysan ilaa habeenna baad ku sicid gasho ilaa ma cidlaad socotaaye baahidaada iyo iyaga tabartoodaad qiimanaysa nebigu wuxuu yidhi ninkaa laga seexday hadduu tabarux uu martidiisu ku qaato u waay waa in loo hiliyaa waajiba ah. isagaa loo hilin uma iska tagta ma tagahayo reerkan baa waa in looga heliyo leann reerku dhaqanxumay baranayaan dhaqanxumo iyo martid inay ka seexdaan bay baranayaan gees lo-aadna maxaad tidhaahdeen kuweelkaa lagu gooyaa waxayna bareen muxuu yidhi waxayna badeen waxayna bareen baa nooga daran shay walba markuu cusub yahay haddaan la qabanin ma soco aafu noqonayo dib dambe waa in la waayo qoys ka seexda marti nin walba haddii xelaa lagu galo waxaa wy intuusu neef badan weyn kaa galaafan lahaa xoogu cambuuliya iyo yaro shah iskaga diyaari bay tegaysaa waagi dambe warkaa inaad fahanteen bayla tahay marka dowladda muslimiintu hadday dowlad leeyihin khayr hadday ayagaa isu dowlad ah meel walbay joogaan muslimiintu waxaa laga rabaa inay maamul yeeshaan waxaan hadda dalka aynu ku joogno waa khalad diineed shareecadeennu ma ogolo waxaanagu iska jacbursanayno ay aqliya muslimo dunida ku nool waxaa la rabaa inay maamul isku xidhan samaysato oy oday jarman ka dhigtaan odaygaa jarmanka ay ka dhigteenna laba uu magacaabo qudaad kala xukunta danahoodoo dhan ninkaa jarmanka uu u gudbiye madaxweyne dalka u sarreeya gaalkae haysta muslimiin iska ordahayo nin walba meel ordi oo gaalad nin meel ka geli oo kala ord shareecadana ma ogolo ama maraykanka joog ama yurub joog ama ama kenya joog waxaa la rabaa muslim walba meeshuu ku nool yahay waa in nidaam uu ka jiro odaygu inoogu madaxweyne inoogu fiican baynu dooranaynaa wix islaamiga jooga dalkao dhan waxaan ka dhiganaynaa gudoomiyaha jaariyadda muslimkaee dalka hebel hebel baan leenahay isaga wuxuu inoo magacaabahayaa qudaad danteenna iyo masaa'ilka inoo kala xukuma iyo mafaatin noo fatwooda hawlaha nuuxay ayaguna wada socdaan madaxweynaha dalka ka tariya u gudbisanayna cidduu doon baa noqdo laakiin wax kala orado ree waaka ke ree waaka ree macallin waaka ree aw waaka hawiye waaka muxuu ahaa waaka isoo ururiya digili marifla waaka hawlahaas waa baail maa anzal allah biha min suldaan diinta mxu shuqulkuma laha inaad fahantaan isku daya fardu cayn التأمير على كل طائفة من المسلمين في بلد غير مسلم يا maxaa tidhi waxaan sheegaya cawdhan muxuu ahaa qaadigu ku magacaabaya muxuu kugu xukumi lahaa aw adigu war mugta waxaad aadaysaa dowlo baad ka dhacaysaaye dowlo baad ka dhacaysaaye soo noqo nairobi ama dowlo baad jirtaay idan hawshaasi waa sidaas sidaa ha loo ogaado وxadثna cabd بن xumayd الkisi الكسي عفا الحافظ صاحب المسند والتفسير حدثنا خالد بن مخلد البجلي حدثني سليمان بن بلال التيمي حدثني جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبيه قال محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول كانت خطبة yamd اllah an yamd اllahi ka dhig anbaa iska go-on la garanay meelha waaba la gooyaa an yaxmad allaha rabbi inuu ku mahadiyay ahayd ilaahay buu ku mahadin jiray marka hore wayuni calayh waa faalla ammaani jiro ilaahay ammaantiisu nabigu rakaadin jiro waa celin jiro hal mar ma dulmari jirin sida khudbada qaarkood ay yeelaan intay alxamdulilah sii ordahayaan ilaahay waa in ammaantiisa iyo weynayntiisa aad ku celiso aad ku celiso qaabab kala duwan asaaliib kala duwan ama intii horda sheegtay aad ku celiso an yaxmad allah rabbi inuu ku mahadiyo wayuniya calayh uu faalla ammaanoo ammaantiisa uu rakaadiyo celiyo uma yaquulu calaa iri dalika ay calaa caqibi dalika uma yaquul wuxuu odhan jiray suuban intaa kadib calaa iri daalika mahadda ilaahay iyo ammaanidiisa kadib waqad sawtu asagoo codkiisu uu dheeraaday u baxay uma saaqa sulaymaan wuxuu kaxay alxadiia bimilihi ay bimili xadiii cabdilwahaab ibn cabdimadiin soo ma ahayn can jacfar waa ku soo kordhay xadiidka aad maraysana dheeraa weeye ثuma يقول وقad calى sوت أma bacdu faإna khayr الxadiiث xadiidkii dheeraad soo marteen buu akhriyi jiray w nabig sal slam khudbada caankee la yaqaan idan nabigu alay sl inuu ilaahay ku mahadin jiray oo uu faallo ammaani jiray way caddahay laakiin siiqo gooni ah oo shardi ah ma jirto haddaad rabto laakiin inaad siiqoun la timaado waxaad la imanaysaa siiqadii nabiga in alxamda lilah ee taqaanina khudbaة اlxaaja ee nabigu uu badan jiray alayh الslaة wasalaam وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر محمد عن أبي أبي محمد الباقر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نبي قدتك أخذ بين جري يحمد الله أسوأ لكم هذين هي ويثني عليه فلا أمانه بما هو أهله رب مدنيه وأمانه كماله جماله ثم يقول حورنجر من يهده الله إلهي ننكو هنونيه hidaayata towfiiq weeye hadhamidaan la socda man yahdihi illaahu ilaahay ninkuu hanuuniyo falaa mudilla lahu wax dhumin kara ma jiro ruuxuu ilaahay qalbigiisa iimaan geliyo oo hidaaya towfiiqan waa ilhaam uu siiyo axadna ma dhumin karo waman yudlil ruuxii dhumo soo ma aha falaa haadiya lah ninkii dhumana falaa haadiya lahu wax hanuunin kara ma jiro hidaayadii ahayd hidaayatu wa ilhaam weeye maxay allah taa iskale wakhayru اlxadiiثi hadal waxaa u wanaagsan kitaab اllah uma saaqa wuxuu kaxeeyey sufyaan الthawri alxadiiثa bimili xadiiثi الثaqafi cabdulwahaab ibn cabdimid الثaqafi xadiikiisoo kale u kaxeeye wa sufyaan الthawri kilaahuma can jacfar soo ma ahay وxadثna إسحاaq بن إبراهيم الحنdلي ومحمد مثنى البصري كلاهما عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى السامي قال ابن مثنى أسوء وحول محمد مثنى أبو موسى xadaanii cabdulaclaa buu yidhi wadaad kalena cam buu yidhi wey wahwa cabdulcalu abu hamaam weeye ku kalaha ku khaldinoo ku leeyahay xadaana daawuud bn abi hind can camr bni saciid abu saciidin alqurashi albasri can saciid bni jubayr alasad alwaalibi can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana dimaadan ibnu taclabata alasdi waa saxaabi islaamay oo qiimo badan oo dhakhtar ahaa ana dimadan ibnu aclabat alsdi qadima makata makuu soo galay miyi buu ka yimid iyo aa'if iyo xaggaas makuu yimid ninkaasi wa kaana wuxuu ahaa dimaad min asdi shanuu'ata qoyskaasuu ka dhashay xagga hayb ahaan waa qoys ree asdi la odhan jiray wa kaana yarqi wuxuuna ka tufi jiray oo uu dhaawi jiray min haadihi riix dabayshan jinka dadka waashay jinku maro shayaadiintu ay maraan ayuu ku tufi jiray inagoo somaali way taqaanaa dabayl waxay soomaali dhahaan waa jin soo maa dabayl martay dabaysha laguu sheego waa jin maxaana dabayl loo yidhi wixii lama arko wax ishaadu ayn qabanayno oon gacantaadu qabanayno oo ku dhibaataynaya dabaylun baa la arka soo oo kugu dhufan xilli ay kacda marka arriix waa maxay waxay wadaan waa waalida iyo maritaanka ka yimaada jinka xaggiisa ku tufi jiray fi ljaahiliya dhakhtar wa kaana yarqii minaad ariix dabayshu ka tufi jiro waxa wey jinka dadka mare ee dabaylahaanta u maru ka tufi jiray fa samica wuxuu maqlay sufahaaa min ahli makka wax magaratadii reer maka qaybo ka midoo yaquuluuna leh inna muxammadan majnuun riwaayo kale wuxuu arka nabigu makas joogay carruur iyo ciyaal macna male iyo makas lagu diray ooy dhagax tuurayaan oy daba ordayaan siduu ruux waa noola dhaqmahayaan yaquulina muxamadan majnuun waalanyaho shaydaan baa maray jin baa mare ku haya faqaala wuxuu idhi fii nafsii low annii ra'aytu hada arajula lacala allaha yashfiihi calaa yadaya nin iska niyo wanaagsan buu ahaa dhakhtar niyo wanaagsan wuxuu ra'aytu haddaan arki lahaa hada arajul ninkaan asaga le uu yahay intaan arko yacni aan ku tufi lahaa oon oo markaa u taxayiilin aaboodi lacal allah rabbi waxaa laga yaabaa yashfiyahu calaa yadayi gacmihi rabbi ku caafiyo dad badan ba rabbi ku caafiyo jinku ku tufi jiro ruqiya yaqaaneen geedaha qaybaa ku tufi jiro geedka kusaydha qodaxda halaqa masaska hingaralaha dad baa ku tufi abeesada dad baa ku tufa soomaalida arag dabka qolyaa ku tufa dabka ku qabsadoo kale qolyaa kudhihoodana way midoobaan markiiba ya maxaa tidhi Hmm. sifican kuma maqlo hmm. dhawm habaarme waa duco waa abiib hebel hebel baa u dhaaw waxa wey hebel baa ku tufo quraamo u duceeyo wey dhow iyo dhaawid baa kala jira hebel dhow baa ku dhacday habaar baa ku dhacay wey dhow iyo dhaawid way kala duwan yihiin dhacdu marka la fudeey iskaaga kaldami miyaad fahanteen ah hebel dhow baa gaadha waa maxay habaar baa gaadha wuu u dhaawaana wuu ku tufaa weeye wuu u khalweeyaa sidaa baasha adugu xaggeed aadde idinku daawud ma habaar baa hiiraan ka ahay hawshaasi hawsha waa lagu noqon hayaa ya adu xaggeed ka timid kitaab dhan buu ku keeni doonaa muslim waa gaarina insha allah kitaab dhan baa ku iman doona insha alla dhib ma laha hadday shirki ahayd wax la garanaya hadday tahay culays ma laha qaala wuxuu ihi wadaadkii cabdulahi bn cabaas ahaa falaqiyahu dimaad baa nabiga la kulmay calayhi salaau wasalaam faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow innii arqi waan tufaa oo waa dhaawaa min hada ariix dabayshan ayadaan dadka ka tufaa win allaha yashfi calaa yadaya ilahna gacantayda sababkay wuxuu ku caafiyaa man shaa ruuxuu doono caafimaadka allahay wuu og yahay waa sabab filjahiliya saasa way aaminsanaayeen kufaarta qurayshyada iyo mushrikiin alcarab maysan aaminsanayn axad aan alla ahayn baa dhib iyo dheef lamaysan aaminsanayn kuwan islaamka sheeganaya hadda idiin sheegaya suufiyada kufaaru quraysh abujahal baa ka caqiida fiicnaa abujahl iyo abulahab iyo kufaaru quraysh maysan aaminsanayn owliyo iyo abootiyo aan khayri iyo aboodi ayaa dhib iyo dheef haya waxay dhihi jireen haddaad wadaaddahaas idin xabaalima weyn weynaysaan ood wax u gowracdaan ood xurmaysaan allah idin xurmaynaya aaminsanaayeen allaad wax kaga helaysaan way idin ergaynayaan geedka gaaban geedka dheeree geed gaaban baa loo sii maraa dadna dad baa loo galaa god iyo geed baa loo galaa hawluhu saasay ayuu aaminsanaayeen kuwa laakiin ku leeya awliyada adduunka maamushaba niman la yidhahdo awtaad baa afarta jaha kala haya aqdaab niman la yidhahda jiro toddobada qaaraadba ka shaqeeya nujabaa jiro jira saddex boqol iyo saddex iyo toban ah khawtulacdamma ka fadhiyaa jira neefta hataa wax walba neefta oksijiinka hataa kuu imaad basa soo marna ma helisay ayagaba ayagaba adduunka maamula budala iyagu waa kuwo kaloo shayaadiinaya yaa imaam albudalaa'i wa amiira الnujabaa'i wa khiyaat alfuqaraa'i jud waqum wasmac wabaadir bay ku leeyihiin xaggee kufaaru quraysh ma aaminsanayn sheekh cabdilqaadir jilaani bay ku wadaan soo ma garanaysaan yaa imaam albudalaa'i wa amiira الnujabaa'i wa khiyaat alfuqaraa'i jud waqum wasmac wabaadir meeqa mar isdaba yaal hadhow ku leeyahy mushrik miyuu ku leeyahay haddaad tiraada gaal baa tahayna kudhi maya dadkaa tagfirinaysa khawaarij baa tiid wاlkhaarijiyatu khayrun low kaanuu yaclamuun miyaysan ahayn ay u kicilina iska kay win allaha yashfi calaa yadii gacmahaygu rabbi wuxuu ku caafiyaa man shaaa ruuxu doono fahal laka makuu ahaatay fahal laka makugu tufi karaa makuu dhaawi karaa nabi maxamed wuxuuhi alayh isalaatu wasalaam war ma yaal u fiirso mana xanuunsan bal iqiimee caqli ila ku baleefiina hawsha ma wixii lala soo dirbu nabigu akhrinaya calayh isalaatu wasalaam war badan isma geliyo muslim miyaa tahaa muslimka ii sharxa suurad qur ka sii daa ha loo falsafada bad waxba idiin dadka qaabka loo kacniyaan barta iyo hawto tiij iyo sheekadaa ma shaqaynayso shacaa nuur warkaa ma soconay kitaabka rabbigay u fiirsan nabigu calayh salaat wasalaam ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu man yahdihi illaahu falaa mudila وmن يdلل فlا hاadيa لh وأشhهd أn لا إلaهa إلا الله وحdه لا شhريiكa لh وأشhهd أن محمدا cabdه ورسو أmا bعd قال fقال أcid عalaya كلimaaتiكa hؤuلاء dhakhtarkii waa isdhiibay dhakhtarkii dimaad ibnu ثacلبة الأsdi ee fiilooyinka wata waxbaan daawayn lahaa wuu yaabay markii loo dhiibi wuuu gu soo celi waxaad tidhnaba low isdiiday markuu nin qalbi fircoon iska daacadu ahaa xumaanba kuma soconin nabiga waxtar oo ninkan dheefi oo baldaawe bay ka ahayd dadka qalbiga sanna ilaahay waa badbaadiyaa in allaha laa yudiicu ajra man axsana camalan nabigu in alxamda lilah mahad dhammaanteed allay u ahaatay naxmadu allaan mahadinaynaa wanastaciinu asagaan kaalmo weydiisan ee garab iyo gacal caafimaad asagaa gacanta ku haya wey dimada waxba ma haysid mayhadilaah haddaan waalay haddii kale aday allay u taalaaya bal iga dhegayso man yahdi illaahu ninkuu ilaahay hanuuniya falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah weliga dhegiisu ma maal hawsha ayada ah dhegihiisu weligii maysan maqal hawl culus weeye waa nin luqada yaqaan dhakhtar dabiiba ah, wax kala garanaya waashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa alla xaq lagu caabudo inuusan jirinoo alla ka ahayn waxdahu keliga xaaluu yahay laa shariika lah axad la wadaaga cibaado iyo awoodna uusan jirin wa anna muxamadan oo anigaa leedu waalan yahayna wa rasuuluh lagu kala daray ama bacdu khudbadii fa ina khayr alkalaami kalaamullah baa loo bilaabay xikmo iyo tawxiid iyo alaab baa la iskugu daray qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas faqaala wuxuu yidhi dimaad acid calaya iigu soo celi kalimaatika haaulaa weeli haddaad akhriday iigu socelinaba allow faacaadahunna calayh rasuululah rasuulka ilah baa ugu celiyay alaa maraat dhaqan buuna nabigu ulaha inu saddex jeer celiyay hadalka qiimaha badan nabigu saddex jeer buu ugu celiyey qaala wuxuu yidhi qaal ibn cabbaas wuxuu yidhi faqaala dimaad wuxuu yidhi laqad samictu waan maqlo waan dhegaysaadda ka hor in badan dhakhtar baan ahay qowla alkahanati curraafiyi wax sheegyo iyo fooxleey warkooda waan maqli jiray weligayba alkahna waa jamcu kaahinin gandhahaas daba dhige ama wax fuuxiya ama faaliya ama xidigaha fiirsha ama aleesha daadiya ama tusbaxa lula waxaaso dhan kaana iska dhig waxaan kaloo maqlay buu hi waqowla saxara jamcu saaxirin qolyaha wax sixire falfallowga la yidhaahdo falka faal iyo fal wuu kala duwan yahay hebel faal buu dhigaa iyo fal buu yaqaana way kala duwan yahin falku waa sixir faalkuna waa faraha ciidda lala galo baadida iyo xoolaha dhume iyo lagu raadiyo aad bay aad bay u yaqaanaan qolyahan reer nodistan iska ilaaliya ya reer hiiraan nimaan dhiginba maba jiraba xataa yuusuf inuu dhagaal laga yaaba weyddiiy hmm. gabdhaha adhiga raacay baa dhigahaya reer hiiraan hawsha musiibay ku yihi waa waxaan ka hadlay waa faalka falka maaha hadda sixirka maaha inta waa kaftan labtigaygaa reer hiiraana wa qowla shucaraa'i warka shucabna waan dhagaystay buu idhi kahana waan arkay oo saxaro waan arkay oo qolyaha gabyo waan arkay famaa samictu ma maqal buu idhi ninkii saxaabigaha mila kalimaatika haula weedhahaadoo kale axad bani aadanoo ku hadla ma maqal walaqad balaqna waxay gaadheen weelahaadu weedhahaadu waxay gaadheen naacuus albaxri ay qaamuus albaxri riwaayo kalaa caddaysa naacuusku waa qaamuus qaamuus albaxri badda gunteeday gaadheen wey luj naacuusku waa lujada moolka noolku ujeeda wuxuu ujeedaa hadalku hadal hadduu qiimo leeyahay meeshii ugu dambaysay yuu istaagay ya maxaa tahay shee xuseen maya qalbigu darbisa ma aha carab waxay ku faani jirtay jazaale iyo fasaxe iyo balaaqo weedhahan wuxuu leeyahay macnahay xambaarsan yihiin iyo siday iskugu aadan yihiin iskugu miisaaman yihiin hadal hadduu miisaan lahayn waa macalaana weeye ayb hadalkii miisaankiisu ka hadlaya walaqad balaqna waxay gaaheen min alfasaaxati walbalaaqa waxay ka gaadheen qaamuusa albaxri badda gunteeday tageen wey hadal meeshuu ka iman jiray ambiye iyo awliye la iman jireen iyo dad nuxur leh hadalkiisii baad la timid buu ujeeda naacuus baledha waa khata nusaaka ka yimid ee asalku qaamuus albaxri buu ahaa almuhim qaamuus albaxri waa riwaaya maxfuuda ah naacuuskuna asaguna waa hadal qodo dheer oo miisaan leh oo macaan leh oo fasaxaya balaaqa ku dhisan buu ka wadaa qaala wuxuu yidhi eh, ibn cabbaas faqaala wuxuu yidhi wadaadkii haati yaddaka ubaayicka cala alislaam waaba isdhiibay dadka caqliga leh wax garanaya way kala soocayaan saaxir iyo kaahin muxuu yidhi sayidina cabdullahi bnu oo nin caalim ahaa yuusuf wadaadkii xabriga ee caalimka yahuudigaha markuu nabigu yimid oo lagu yaacay buu nabigu u tago uu fiiriyey horu ka islaamay maxaa jiraa ra'aytu wajhahu caraftu ana alwajhu laysa wajha kadaab wejigiisa iyo u dhaqmayo iyo dhaqankiisa keliya ee deeqoon gartaybu inuu runlow yahay wadaad caalim oo ilaahay ka cabsado caabid ah iyo falanfallow miyaa isu eg soomaaliye miyay isu mid kitaabka fadhihi jiray ee imtixaanka iyo sheexmaadi miyaa isku ekaa waagay wada joogan sigiiska soma garanaysaa midtaadka fadhihi jiray yaa soo gaari idoo dham hadda soo ruculayseen aniga yaxyaa soo gaarnaan u malaynhaya kii soo geli waayo oo markuu sigiiskoo gala kaadi baa qaban jirta dhulkaasoo dhan waddada sigiiska masaajidka markuu soo maro dib buu cariri jiray ama alaabbaa lagu soo tuuri bira kaadi ay istaagi balaayaa meeshan degan buu dhihi jiray suu u eg yahay inuu qolyaha dhuxusha ka shaqaysta maaragtee farihiisu lugihiisu asaga wejigiisu dhuxul walidaalika ibnu tamiya wuxuu yidhi dadka ahlu sunnaha alkhayrka waxaa lagu yaqaanaa mar walbay da'doodu weynaato wejigooda uu sii ifaa wa haadihi waa tajriba la yaqaano dadka ahlukhayrka ahlu sunnada ah ahlu dikriga ah ee saalixiinta ah mar walbo da'du ay sii weynaato wejigooda wuu sii quruxsanaadaa way sii nuuraan war hebel waagi hor ka quruxsanaa la odhanhaya kuwa kalena mar walbo da'da kodhan way sii foolxumaadaan wax la og wey dib u fiiriya ahlu qur ilaahay ku xidhan een qur ku burdhaglaysanin een ka macsaysanin diinta ilaahay mar walbay da'dooda korodhan wanaag iyo qurax iyo haybad baa sii fuusha kuwa kalena way sii foolxumaan way sii madoobadaan nooc kaleba noqonayaan doofay bay u daanyeero dib u fiiriya hawsha ibnu taymiya waa runtii raxmat ullahi tacala calayh haati yadaka gacantada keen bur ubaayicka aan kugula ballamay cala alislaami wاtawxiid fabaayacahu qaala wuxu ibnu cabaas nabigaa bayclaga gacanta qabtay faqaala rasul la sl slm wacalaa qawmika nin oday oo ogaas ah oo dhakhtara ah, oo la jecelyay buu ahaa keligaa islaamka ballan kula geli maayeen tolkaana waa inay islaamaan buuri oo soo islaamiso ninka wanaaggiis u fiirso qaala wacalaa qawmi tolkaygana bacda igala galburaa way soo islaameen anaan soo gelinay diinta nabi allow qaala wuxuu idhi saxaabigii fabacaa rasuul rasuulka ilah wuxuu diray maalin maalmaha ka mida intuu dimaad ka tegay kadib sariyatan ciidan yar oo wareento ah fa maruu waxay mareen biqowmihi tolkii dimaad bay mareen wareentadii baa martay markaasaa marka xoogow alaabbaa laga soo qaato lagama warqabo inay yihiin tolkii iyo qoomkii islaame lama ogile waa lasdhe deganay remigii muslimiintaa iyo kuwii galada way isdhex deganaayeen fa qaala saaxibu sariyati ciidankii ninkii watay warintada ah wuxuu lijiishi ciidanku ku yidhi hal asabtum maka asiibteen min haaulaa'i qolyahan reer dimaad shan ka qaadeen qolyahan reeasim waxaad ka soo qaadeen faqaala rajul min alqowm khayaano ma yaqaana wixii dhacay sidii saxaabadu kugu sheegayaan wax qarin haddii xataa ruuxu qaldama waa qiranaya wixii la weydiiyo faqaala rajul min alqowm wuxuu yidhi asabtu minhum waxaan ka soo qaatay reerkaad sheegayso midharatan ubbo uboweysood weel yaroo biyaha lagu qaato oo lagu weysaysto ayaa iga soo gaadhay faqaala amiirkii wuxuu rudduha u celiya weysadii iyo ubbadii fa inna haaulaa'i qolyahan aan marreed ka soo qaadatay galaanka iyo galaaska qawmu dimaad ibnu aclabat alasdi waa ninkii islaamay ee nabiga beecada la galay tulkiina beeca islaam nabiga ooga qaaday iyo axdi islaam marka waa muslimiina ka leexda xoolahooda sidaasay ku islaameen reerkii dhannaa sababbu loo sharxay oma baahno diintan faafintood daacadnimo iyo si wanaagsanoo loo cabira basay rabta wax kale ma rabto inaad daacad ahaato waxaad awooddona aad diinta sharaxdaa lagaa raba ilahay baa barakaynaya falsafadaa kale waxba tari mayso miyaan dhammayn karaa baabka halkan xadiid aan ku darabal xadaanii suraj ibnu yunis albaqdaadi qaala xadaana cabdاraxmaan bn cabdilmalik ibn abjar can abi abi cabdibn abjar ibni saciid can waasil bni xayaan qaala wuxuu yidhi waasil qaala abu waa'il shaqiiq bnu salma khaطabanaa camaar ibnu yasaar baa noo khudbeeyey faawjaza khudbadii buu gaabiyey wa ablaqa macaanidin oo ku xeldheeraaday hadal kooban oo qoto dheer baa jira hadal badanoo darooriyan iyo madadaala iska ajira soomaali way yaqaan waay ku hadal waa murti iyo madadaalo murti iyo madadaalo ayib faawjaza warkii waa gaabshay khudbadii wa ablaqa macnihiina waa ku xeel dheeraaday falamma nazla markuu khudbadii ka soo qulna waxaanu ku nidhi yaa abalyaqdaan waa kunyadii sayidina camaar bnu yaasir laqad ablaqta fi اlmacaani wa awjasta fi اlcibaaraat laqad ablaqta waa ku xil dheeratay fi lmacaani macaanidaa sheegtay macaani qodo dheer oo aad u qiim badan wey wa awjasta alalfaaq cibaarada waad soo gaabisay laakiin falow kunta tanafasta hadaad xoogo yar neefsan lahayd yar diihan lahayd waa fiican lahayd yani waad nagu soo gaabisay annagoo saa leh waad nagu kala goysaye baasha maa sii yar daysid bay dheheen falow kunta tanafasta ay aqalta dawalta alkalaam xogow maa yarha neefsatid bimacnaa khudbad ma yar dheeraysid bay dheh faqaala wuxuu idhi saxaabi waxa ii diidaa idiin sheegaya inaan khudbada dheereeyo innii samictu rasul lah sal ly slam rasuulka ilahi maq yaquulu leh inna tuula salaati arajuli salaadda dheeraanteedu ninka salaaddiisu inay dheeraato wa qisara khudbatihi iyo khudbogaabnidiisu mainatun min fiqhihi ma'innatun waa calaamo min fiqihi fahamka uu diinta fahansan yahay calaama u tahay salaad adoo dheeraata ood qiraada dheerayso ood rukuucda dheerayso oo ictidaalka sujuudda dumaanina salaad xubna leh oo kala baxsan oo wakhti qaadato ninku inuu tukado khudbadana uu gaabiyo waxay calaamo u tahay astaan inuu diinka ilaahay fahansan yahay hadday salaadaad u gaabato khudbadana dheeraatana waxay calaamo u tahay inaad tanag tahay tanag barmiil foosto maad fahanteen ya waa maran tahay weel maran haddaba nabig muxuu idhi faaqiilu الsalaaةa salaada dheereeya muslimiinay waqsiru اlkhudbata khudbadana gaabsha waina min albayaani caddayntana waxaa ka mid a ah, xaqa la caddeeyo sixran weedho wax duufsadoo jiita yani shayga haddaad si fiican u sheegto ruux buu soo jiidanaya dad si xun u sheegtona waa didinayaa xaqa ah haddii cibaaro wanaagsan iyo cod malan iyo carab furan iyo hadal isku toosan lagu jeediyo saan sii loo leeyahay umbaa dadku muruq geli adoo macno fiican sheegaya dad iska hor keento ood feedhaha isu geliso oo isudho oo iska hor keento dadku hamaamsi bay bilaabaya idan wa ina min albayaan xaqoo la caddeeyey si usluub wanaagsan loo caddeeya sixran duubsadaa ku jira hadal wax duubsadaa jira baatilka haddii la nashnaashana wuu ku jiidanaya walxaqu qad yactarihi suu tacbiiriyo ninkii yidhi weeye تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن شئت تقول ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري ملبك mar haddaan doono waan kugu digo waad mashiiqsan waxaan dhihi malab malaba malab muxuu yahay waa matagii waa matagi mdhuugga dhuugga zanaabiirku waa jamcu zumbuur baalka dhuugga geel culsmada ee musiibada iyo shinnidu soo isuma eko shinnida malabka samaysa iyo dhuuggu way isu egyihiin waa laba daqsioo waaweyn oo weliba isku eg dhuugga yaraha weyn baan u malay dhuugga yaraha weynaa haddaad rabto ruux inaad malab ku dirto waxaa dhi war waxan malab lama yidhaahdee dhuug baa matagay matag miyaad cabbi kartaa adu marku yahay matag walaayaa waxaa lagu kacahayaa anjidada lagaaga yaacaya haddaad rabto waa maxay waxaa la haadaa waxaa la mujaaju naxli shinni malabkeed weeye shinni candhuufteed marna waxaa lii waa matagii dhuugga haddaad ammaantayna maadan been sheegin oo tidhi waa waa shinni malabkeed haddaad caydo oo waa dhuug matagiina been maadan sheegin wاlxaqu qad yactariihi suu tacbiiri hooyadaa uur ma leedahay iyo hooyadaa ma riman tahay ka warrama <laughs> labadoosoo dhab maaha laakiin way kala quruxsan yihiin gabadhaadi ma dhaysba mise waa xaamilo ka warrama inuu afku ku dhufta laga yaaba oo ilkaa ku jebiyey beenna maadan sheegin hadda yacni erayga asagoo macnihiisu isku mid yahay baa kala doorashada iyo agaasinka iyo marada loo gelin baa kala quruxsan kala wanaagsan walxaqu sidaasaa wey xadada bakr nabi sheikh caafan intaana ka tegin xadiidkan xoogo wax laga sheega aan tilmaamo riwaayaadka xadiidka cammaar ibnu yaasir riwaayadda xadiidka ee abi raashid can cammaar waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay inay yidhaahdeen laqad qulta qawlan shifaa'an falow zidtana hadal daawo leh baad nagu waanisay haddaad noo kordhin lahayd faqaala ina rasul la sl amaranaa biiqsaari اlkhuطabi nabigaana faray khudbooyinka inaan gaabinno rawahu axmed wabn abi shaybata wa abi daa'uud sunankiisa abu yacna waa wariya xadiidka cabdullah bn kaiir can camar waxaa ku jiray amarnaa rasul la sl slam an nuطiila الsalaata salaadda inaanu dheerayno nabiguna faray wanaqsura اlkhubata khudbada aan gaab abu yacla ariiqa haddaad haysaan waa min ariiqi waasil ibnu xayaan can camaar ariiqa abi raashid can camaarna waa idiin sheegay ariiqa cabdillah bn kaiir can camaarna kulli wax iskugu yimaadeen nabigu wuxuuna faray khudbadoon gaabinno iyo salaadoo la dheereeyo daara qudni baa xoogow kitaabkiisii atatabuc wاlcilal wاlilzaamaat wuxuu sheegay abu waa'il xadiidka laba nin baa ka qaata buuri waa waasil ibnu xayaan can abi wail haddaad haysaan can cammaar iyo acmash sulayman ibn huraan can abi waa'il sulaymaan acmash can abi waa'il wuxuu ka dhigay can camnu shuraxbiil can cabdillahi bn mascuudin marfuucan aw mawquufan laba dariiqba ninkan cabdulmalik ibni abjara ayaa can aasim ibn xayaan can abi waa'il can cammaar bn yasar ka dhigay buuri wuxuu idhi walacmashu axfadu lxadiii abi waaili minhu haddaba riwaayada acmash can camnu shuraxbiil can abi waailin ilى aakhirihi cabdاlahi mascuud ayaa sawaab ah halkaasuu maray tatabuca warka daarqudni waa baail laa daliila calayhi bukhaari muslim waxay isku waafaqeen xadiidka inuu saxiix yahay amaa muslim haddaad haysaan muslim hadda ma haysaan ayb ama اlbukhaari tirmidi baa noo wariyey fii cilalihi alcilal اkabiir raqamka qaala moxamed bn ismaaciil xadiiثu camaar can الnabiyi aqsir اlkhuطbaةa huwa xadiiثu صaxiix bukhaari waa abu cabdillahi bukhaari waad haysaan daara qudni marka inuu laftoobin waa iska caddahay sidaa darteed wuu laba afleeyey nin walba bukhaari muslim khilaafa kii labaaf leeya wey ama meecdlaa fadhiista cilalkiisa eh, raqamka ayaa xadiikan qudhigiisa la weydiiyey in laysku khilaafay buu sheegay abu waa'il oo acmash meel ku dhuftay wakhtulifa calayhi waqfan wa irsaalan wa rafcan haddana sidoo kale eh, eh, ninka la yidhahdo waasibnu xayaanna uu ka war si u wada wuxuu yii wakila ariiqayni maxfuudaan warkii tatabuci islaamka uu ka toobad keenay leannu war ku dhisa cilmi ma ahayn war cilmi ku dhisan ma ahayn warka daaraqudni uu ku sheegay cilalka ayaa sax ah lanna markuu leeyahay acmashba axfad acmash wuxuu uusan sheegin ku sheegin tatabuc ilzaamaadka in qudhigiisa laisku khilaafo ardada acmash ka qadanaysa yaa iskhilaaftay laftukaa iskhilaaftay amaa waas ibnu xayaan iyo ardayga daba taagan hal dariiq bay ku wariyeen intiqaaga ikhtiyaar muslim baa ka fiican maca muwaafaqati shaykhihi oo wa xadiiu cammaar aqsir اlkhubata huwa xadiiu صaxiix cilal tirmidi اlkabiir tirmidina waa ragga uu khaaska ee wariya cilmiga bukhaari laga dhaxlay ka fiiriya boqol afartan iyo labo qolyaha muslim sharxiisaan taxqiijinaa yidhi faa'iidada muhiimka tasxiixu اlbukhaari lixadiidi camaar mukhaalafatan lidaara qudniyi fii tatabici wa ilzaamihi maysan helin warkan dambey soo guurinayaan intooda badan daara qudni uu ku sheegay cilalka daara qudni warkiisida baan kugu dul akhriyay wuxuu yidhi wاlqowlaani can abi waa'ilin wlqowlaani can abi waa'il maxfuudaan ila waasil can abi waa'il waad soo marteen acmash can abi waa'ilna waa ariiqii hore ee tabcu ku sheegay qowl acmashi wa qowlu waasilin jamiican maxfuudaan buu leeyahay horaa maxaad muslim ku haysatay idan hawshaa iska ogaada ra'yiga bukhaari maa kulli ka khayr badan xadiidkan camaar bnu yaasir waa xadiidu saxiixun muttafaqun cala tasxiix min albukhaari wa muslim wamaca dalika bukhaari ma soo saarin waxyaabaha loo dariishada kama tahay bukhaari wuxuuun soo guuriyey qayb ikhtisaarahe axaadiid fara badan agtiisa saxiix ka ah yuu ooga tegay ikhtisaaran iyo fududaysi wallahu subxana wa tacala aclam